wacan dhegeystayaal baa meel joogtaan si walbad inoo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal kale ismaqle wanaagsan dhegeystayaal waa barqanimo axada taarikh waxay ku aaseysan tahay labiiy tobanka bisha februari sannadda qodobadaad barnaamij hubaal ku dhegeysan doontaan waxaa ka a ah magaalada laascaanood maalinta toddobaad waxaa soo warinayaa in markaa ay dagaallo ka soconayaan oo qeybo ka mid a ah magaaladu ay ku dhacayaan madaafiic waad dhegeysan doontaan waxaad kaloo maqli doontaan hoggaanka somalilan oo xubnaha mucaaridka kala hadlay muranka arrimaha doorashada iyo dagaalada ka soo cusboonaaday gobolka sool sidoo kale waxaad maqli doontaan ciidamada dowladda lasoo warinayayeen inay ka wadaan dhaqdhaqaaqi ciidan qaybo ka mid a ah gobolka shabeellaha dhexe dhulgariirkii turkiga ka dhacay iyana tirada dhimashadu waxay gaartay soddon kun welina dadaalo dadka lagu baadigoobaya ayaa socda qodobadaas iyo qodobadan ugu soo kordha ayaa dhegeysan doontaan u diyaar garooba ogaal mana boqobtigiigiido mookihin barbaarteenu beexaya xaraashma nafadaad midashnoodeen urbad gool ku jirmaa fadaatiras moodeen dhulba doolku jira maaha macdan buurtu sheetaala cilmiga in badan heere fadaatiras moodeen qurba gool ku jira maaha nafadaad bilaash moodeen qurba gool ku jira maaha macdan buutu sheekaala cilmiga ibarandeere erigay adaambo hadii aan baroor dhiiqo erigay adaambo haddii aan baroor dhiibo baaqayayla garan doona waxaanahay bukaan sooc keligay adaan booyo haddii aan baroordiimo keligay haddaan dooyo haddii aan baroordiimo baaqayayla garan doona waxaanahay bukaan soon baaqayayla garan doona waxaanahay bukaan soon la garan doona waxaan ahay bukaan soo keligay haddaan booyo haddii aan baroordiyo keligay haddaan booyo haddii aan baroordiyo baaqayay la garan doona waxaan ahay bukaan soo baaqayayna garan doona waxaana haybu kalsoon goble iyo baawar lagu faano bukatiyo naftuudiyo eleer hawlku bogan waaye keligay hadaanboy haddii aan baroordiiqo keligay hadaanboy heystaas waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi anna gamas kugu masixi aad ku gubataaye geedihiiyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo kuqabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelingalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley hilibkaada jaan dheri ku jiir iyo baron gobac ku liifsiiya gidaad allamarin iyo ku dhimo kudhimo gaasiriyo jeelad soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeyin gormago-a ningegan iyo allow geed qalalay kaa dhig gebigaaba midkaasoo rabbo goban ha kaa reemin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiiyo geedka rabbilabeebsho geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiilla'aaneed allo guriga kuu seex rabigegyada ceebtee ku taa goobta laga leexday gisi wayraxisee ku dila garanta mooryaana yay goola jiftee dhurwaagoronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin kul curmaana roobaad ka dul god iyo haadaan xun meelaa laga gadoomayn iyo gebay ka laalaadso aamiin qeybaha hore ee barnaamijka walayin gudagaraan dhegeystayaal aynu ku bilaabna magaalada laascaanood ee gobolka sool waxaa toddobaad galay dagaal qaraar oo markaa ka soconaya qeybo kamid a magaalada dagaalkan waxuu u dhexeeya ciidamada maleeshiyaadka deegaanka iyo sidoo kale kuwa somalilan toddobaad ayuu galay waxaa lasoo warinayaa in markaa madaafiic ay ku dhaceen qeybo badan oo kamid a magaalada laascaanood iyadoo khasaaro kala duwanna uu ka dhashay walow ay adag tahay in la helo markaa xogta rasmiga ah ee ka jirta halka waxa ay dadku kusoo waramayaan wariyaasha ee ku sugan magaalada in la maqlayo daryanka madaafiicda iyo goobaha qaarna laga maqlayo rasaas dagaalkuna uu weli socdo muddo todobaad ayuu galay dagaalkan u dhexeeya dadka degan magaalada laascaanood iyo maleeshiyaadka taabacsan iyo sidoo kale ciidamada somalilan xukuumadda somalilan ayaa ku dhawaaqday xabad joojin dhowaan wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka warfaafinta iyo xubno xukuumadda ku jira ayaa sheegay in markaa xabajoojin iskooda ay ku dhawaaqeen oo markaa shuruud la-aana ayna doonayaan markaa in la dhaqan geliyo balse ma muuqato inay dhaqan gashay xabajoojintaas oo weli waxaa magaalada ka soconaya dagaal iyo rasaas laga maqlayo khasaaruhuna waxaa markaa uu gaaray in markaa dad kala duwan ay ku dhintaan oo u badan dad rayad ah oo markaa ay ugu tagtay guryahooda rasaas habow ah iyo madaafiic markaa la isweedaarsanayo oo dhinacyadu isku ridayaan shacabka laascaanood culays ayay dareemayaan sida lasoo warinayo iyadoo markaa isbitaalada qaar xamarna la keenayba dadkii kusoo dhaawacmay qeybo kamid ah magaalada laascaanood oo qaba qaarkood dhaawacya aada u halis ah somalilan waxay sheegtay in xabajoojin ay dhaqan gelinayso balse waxaa muuqata in ilaa haatan aysan dhaqan gelin xabajoojintaas dagaalkuna uu halkiisii kasoo kasii socdo Eh, dhinaca kalena madaxweynaha somalilan muuse biixi waxa uu xubnaha mucaaradka kala hadlay sidii markaa wax looga qaban lahaa xaaladda magaalada laascaanood iyo si guud arrimaha ay ku kala aragduwan yihiin oo ku aadan muranka doorashada xubno kala duwan ayaa ka qayb galay ilaa toban urur siyaasadeed ale ayaa lasoo wariyey oo xubnaha somalilan ka ah inay markaa muuse biixi ay kala hadleen sidii wax looga qaban lahaa arinta taagan sidii ay markaa u noqon lahaayeen sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada jirta gaar ahaan magaalada lascaanood xubnaha urur siyaasadeed somalilan waxa ay markaa ka shireen sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada ka jirta iyo dagaalada kasoo cusboonaaday magaalada laascaanood sidaasoo kale xubnaha mucaaridka iyana waxay la kulmeenayaa laleeyahay hogaamiyaha somalilan muuse biixi ay kala hadleen arrimo ay ku kala aragdoon yihiin oo in muddaha ka dhexeeyo tahay dib u dhaca ku yimid doorashadii madaxtooyada iyo sidoo kale laascaanood dagaalada iyo colaada kasoo cusboonaatay wariyaheena xamse ayaynu ka wareysanay wararkii ugu dambeeyay arrimaha eh, waa mahadsan tahay xasan eh, waa dhowahay eh, xaaladihii ugu dambeeyey ee aada la socotaa goley waxaa shalay gelkii dambe kulan lagu furmay madaxtooyada somalilan xisbiyada iyo sidoo kale xukuumadda saddexda xisbi qaran ee kulmiya oo wadani iyo xukuumadda sidiinu ogsoonahay muddooyinka ku dambeeyey arrin adag ayaa ka dhex taagneyd xukuumadda iyo asxaabta mucaaradka mhm. taasi oo ahayd doorashada madaxtooyada oo ay ururada ay doonayaan xisbiyada somalilan ee ucid iyo wadani in la qabto halka markii hore madaxweynuguna uu ku adkeysanayay inuu qabto doorashada kulanka ujeedadiisu waxay ahayd markii hore xisbiyada iyo xukuumaddu ay ku kulmayeen in laga wada hadlo arinta laascaanood oo hadda runtii dagaal ka socdo magaaladaasi balse markii shirkii lasoo fadhiistay xukuumaddii iyo xisbiyadii soo fadhiisteen waxaa laisku qabtay in arinta doorashada iyadana meesha la keeno markii arintaasi la keenay wadahadal kadib xukuumadda iyo xisbiyadu waxay u saareen guddi oo saddex biig iyo xukuumad ka kooban taas oo laga arrin doono oo ay wax ka keeni doonaan arrinta doorashada madaxtooya oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay kala fogaayeen xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ee somalilan xasanow eh, sidoo kale waxaa kulmay madaxweynaha somalilan iyo ururada xalay ee fiidkii iyagoo oo aynu ogsoonahay inuu madaxweynaha somalilan la kulmay eh, xisbiyadii tan iyo intii ay ka soo baxeen tartanka ururada ee tobanka urur ee hadda somalilan ka jira waa markii ugu horreysay ee madaxweynaha somalilan ay kulmaan sida warar aanu ka helayno kulankaasi ay sheegayaan ujeeddada ugu weyn ee daaranaa kulankaasi waxa uu ahaa sidii looga arisan lahaa xaalada magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo cid waliba maanta ogsoon tahay halka ay marayso walow ururaduna ay sidoo kale ee ku darsadeen dood ah arrintoodii doorashada ee tarta koruurada oo ugu loogu gudbayo xisbiyada somalilan dood dheer kadib kolley waa maanta ayaa in laga hadlo loo ballamay alay ujeedada ugu weyn ee loo wada hadlayay waxa uu ahaa sidii xaalada magaalada laascaanood loo dejin lahaa loogana qayb qaadan lahaa gurmadka kala duwan ee loo fidnayo dadkii ka barakacay magaalada laascaanood oo runtii ku teedsan duleedka ama dhinacyada kala duwan ee magaalada laascanood kulankaasi runtii kulamadani waxay yimid kulamadani waxay yimaadeen kadib markii arinta laascanood runtii xabad joojin labada dhinac ahba ay ku dhawaaqeen waxaa la filayaa bal halka uu ku dambayn doono iyo go-aamada ka soo bixi doonaa waxa ay noqon doonaan walow xisbi kulankii uu madaxweynuhu la yeeshay labada xisbi go-aamo laga soo saaray oo guddi loo saaray laakiin ururada wax go-aamaana lagama soo saarin runtii sidoo kale guddi looma saarin balse waxaa wararka aan helayaa ay sheegayaan in maanta mar kale madaxweynaha iyo ururadu ay ballansan yihiin oo laga wada hadli doono arinta doorashada laakiin xalay ta ururadu waxay ahayd uun in laga wahadlo arinta laascaanood waryaheena xamse ayuu ahaa markaanu ka wareysanay wararkii ugu dambeeyay arrimaha ku aadan kulamo xalay ka socday magaalada hargeysa oo hogaanka somalilan muuse biixi uu la yeeranayay xubnaha ururada siyaasadda iyo qaar ka mid ah xisbiyada mucaaridka somalilan oo kala hadlayay khilaafka kala dhexeeya arrimaha doorashooyinka iyo waxyaabaha soo cusboonaado ay ka mid tahay dagaalka magaalada lascaanood eh, markana wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir waxa uu ka hadlay arrimo badan oo ku gadaaman waxbarashada dalka duruufaha kala duwan ee marka ardayda soomaaliyeed ay dareemayaan marka la joogo heerarka waxbarashada haddii ay tahay midda hoose midda dhexe iyo tan sare ilaa midda jaamacadda wasiirku waxa uu ka hadlay arrimo badan oo wax laga weydiiyo ay kamid in walaac laga qabo sida loo qaado imtixaanaadka shahaadiga iyo arrimo kale oo ay kamid yihiin culaysyada haysta ardayda soomaaliyeed ee marka la eego ay dareemayaan culeysya kharashaadka oo inta badan u muuqda kuwo markaa ay iyagu bixinayaan hooyooyin iyo aabba soomaaliyeed oo la daalaadhacaya duruufo adag oo dhanka nolosha ah waa kan wasiirka waxbarashada oo arrimo badan ka hadlay kalsoonida dadkeenna waxay gaartay inay aamini waayaan in wixii saxda ahay ee wanaagsanaay la qaban karo laakiin waxaan ballan qaadaynaa in waxaas wanaagsan oo saxda ee la qabto haddaad tahay macallin uma baahnid inaad qabiilkaada soo sheegto uma baahnid oday dhaqameed inaad soo wadato uma baahnid xildhibaan inaad soo wadato uma baahnid waxaad u baahan tahay shahaado saxa ah iyo sistamka oo aada soo gasho iyo imtixaanada oo aada ku guulaysato dabcan hal xaba waa dhici kartaa haddii dadka soo dalbaday tusaale ahaan hadda gobolka banaadir kun macalinaa la qaadan doonaa saaka systemka waxaan ku arkayy eh, xalay systemka waxaan ku arkayay saddex kun iyo dhowr boqol wa haddii dadka wax kasta ku baasay ay laba kun noqdaan laba kun ma qaadan karno waxaan qaadan doonaa kun markaa kunka kaleeto iyo meesha ay ku hareen eh, way way waynu ogaan doonaa iyo sida ay yihiin waxaa kaloon dadweynaha fursad u siinaynaa in ciddii cabasho qabto in cabashadeeda la tixgeliyo oo ay la timaado meesha ay tahay in sha allah tacaala waxaan rajaynaynaa waxa dadkeennu laga dhaadhacsiiyey inaan la qaban karin inaan tusinno in la qaban karo ku guulaysiga aan ku guulaysanno barnaamijkan wuxuu tusaale u noqonayaa in cadaaladda lagu guulaysan karo in garsoorka lagu guulaysan karo in doorashooyinka lagu guulaysan karo in amniga lagu guulaysan karo ayuu tusaale u noqonayaa insha allah tacaala haddii ilaa yaraa wasaaradda waxbarashadu muddadii lasoo dhaafay waxay isku dayday inay diiwaan geliso jaamacadaha inay diiwaangelintaas ay ka muuqato oo ay hayso xogta ardayga iyo jaamacadda marka ardayda iyo jaamacadaha xogtooda lahaayo ee wasaaradda waxbarashada soo mara ee shahaadadooda la tasdiiqiya waa kuwa ay wax ku bartaan ardaydeenna kumanaanka ah ee dibadda aada ee jaamacadaha kala gala tan ku saabsan shaqada inta badan qofka shaqo kuu dirsanayo imtixaanuu kaa qaadaya qofkuu doona ha ahaado annaga hadda sooma dhihin macallimiinaan qaadanaynaa oon shaqaalaysiinaynaa shahaadadaada keen galaas iska gal maa la dhahayaa macallin ii noqo maya waa la imtixaanaya marka ardayga inuu ogaado eh, inuu imtixaan jiro haddiiba shaqo uu eh, arrinta ku saabsan waxbarashada sare oo su-aalo badan mar kasta ay ka imaan doonaan saan rajaynay jaamacadahani maxay u bateen iyaa contarola maxay soo saaraan dadka ay soo saaraan halkay eh, tegi doonaan Eh, runtii waa su-aalo adag oo inoo yaallo wasaaradda waxa ay diyaarisay qorshe iyo mashruuc loo gudbinayo dhowaan golaha wasiirada oo uu ku ansixin doono sida la doonayay in tayada waxbarashada sare ee dalkeenna loo maamulo oo loo hagaajiyo oo sare loogu qaado marka toddobaadyada soo socdo waxaan rajaynaynaa in isbeddel weyn uu dhankaas uu ka muuqdo haddii ilaahay yaraado eh, samiira runtii anigaba aada baan ula qiiroonayaa waxa ay ka mid tahay kumanaan ama malaayiin soomaaliyeed oo da-deedoo kala jiro oo hadday helaan fursad karaankooda lagu kordhiyo adduunyada dhan wax ka bedeli karta iska dhaaf deegaankeenna iyo dalkeenna laakiin duruufo kuwa ay tilmaantay ka mid ah ayaa waxa ay ka dhigayaan qof aan qiimo weyn bulshada ugu fadhin laakiin waxaan rajaynaynaa waxyaabaha un ugu culus hadba intaan ka qaban karna inaan ka qabanno arrinta ku saabsan bugaagta waxbarashada iyo manhajka waa tallaabada ku soo xigto tallaabada macallimiinta tallaabadii koowaad waxaan u qaadnay imtixaanka iyo shahaadada tallaabada labaad waxaan u qaadnay macallinka tallaabada saddexaad waxaan u qaadaynaa buugga ardayga uu wax ka barto waxaana insha allah rajaynaynaa inaan ku guulaysano sanadka dambe ee tanadusyeedka uu furmayo hadda dhexdaynu ku jirnaa dhexdaynu maraynaaye in aanu buug ama saa u qaali noqon ama qiimo dadku ay awoodi karaan la sameeyo haddiiba aanu noqon inuu bilaash uu ugu yimaado waxaan isoo xusuustay horta inaan idiin sheego dowladda federaalka dowladda soomaaliya waxa ay leedahay jaamacadda ummadda soomaaliyeed jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxaa dhigta siddeed kun oo arday oo kulligood bilaash wax ku dhigta kharashaad yaryar oo iska jiraan eh, eh, eh, charges yaryar laga qaado laakiin fees lagama qaado jaamacadda ummadda soomaaliyeed arrinta ku saabsan kharashka waxbarashada ka guud ahaantiis waxaan runtii dareen weyn ka qabaa in kharashka waxbarashada sidii loo yarayn karo oo muwaadinka loo yareyn karo laga yareen laakiin dugsiyada ama goobaha waxbarashada ee dowladdu ay leedahay ee hadda hay-adaha kale waxbarashada ay ku shaqeeyaan eed ma aha sababtoo ah hadda waxaa jiro goobo waxbarasho oo dawladdu ay iska lahayd oo iska dayacana jiraba maanta waxaa la ii keenay liis toban dugsi oo dawladdu ay iska lahayd oo qaar iska xiran qaar qashinqub iska qaar saas oo kale marka midka ay jaamacadda ku jirto maxay jaamacadda ugu jirtaa ama midka ee eh, brivate uu ku jiro horta meeshaas ma joogno kharashka ay qaadaan iskuullada private oo runtii aan aniga aada iyo aad aan aan u taageerayo kharashka ay qaadana weli waa kharash aada u yar marka loo fiiriyo eh, culayska waxbarashada uu leeyahay kharashkaas badankiis iskuul kasta markaan tago oo aan weydiiyo kharashka kharashka badankiisa xaguu ku baxaa kharashka badankiisa wuxuu ku baxaa macalinka mushaarkiisuu ku baxaa guri ijaarkiis kuma baxo inta badan macalin mushaarkiis ayuu ku baxaa marka waan rajaynaynaa eh, waddankeenu dhibka wuxuu oga yimid adduunyadu waxbarashada dowladda maamusha dowladda iskale waddanka ingiriiska soo waddan xoog badan maaha boqolkiiba sagaashan iyo saddex waxbarashada dowladda ayaa maalgelisa laakiin boqolkiiba toddoba oo private ahaa jiro annaga waxaan u soconnaa privateka inaan baabi'ina ma aha ee waxbarashadii dowladda ay lahayd intaan soo celinno waxa brivateka aadaya inuu iska yaraado kadibna brivateka qiimihiis waa kala duwanaan karaa tayadiis waa kala duwanaan kartaa duruufihiis waa kala duwanaan karaan marka taasaan rajaynaya su-aasha raxmo oo gabdhaha macallimiinta ku saabsan gabdhaha iyo wiilasha online-kaas ayay kusoo wada dalbanayaan horta haddii gabdhaha soo dalban waayaan eedayaa iskale eedayaa iskale horta midda koowaad waa middaas laakiin kuwii soo dalbadana tixgelinaa la siin doonaa insha allah tacaala haddii ilaaha iraan wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya faarax cabduqaadir ayuu ahaa oo ka hadlayay arrimo badan wax laga weydiiyey oo khuseeya wasaaradda waxbarashada si gaara ah waxbarashada dalka duruufaha ay dareemayaan dhalinyarada soomaaliyeed iyo sidoo kale dadka kala duwan ay doonayeen marka ay heerka gaaraan waxbarashada culaysyada jira ee dhanka kharashaadka tayada waxbarashada iyo arrimo kale oo badan oo su-aale laga weydiiyey wasiirka waxaana uu sheegay in wasaaraddu ay diyaarisay qorshayaal wax looga bedelayo dhammaan caqabadaha jira sidii wax looga qaban lahaa sidii isbedel loogu sameyn lahaa tayada waxbarashada dalka loola xisaabtami lahaa hay-adaha bixiya adeegyada waxbarasho sida jaamacadaha iyo goobaha kale ee iskuulada aysan dowladdu maamurin barnaamijka waanaad degeysanaysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan dhegeystayaal weli barnamij kala dhegeysanaysaan idaacadda kulmin ad nagala socotaan dhegeystayaal markan gobolka shabeellaha dhex haddaan eeglan waxaa lasoo warinayaa in markaa ciidamada dowladdu ay ka wadaan dhaqdhaqaaco ciidan qeybo kamid ah deegaanada gobolka shabeellaha dhexe xilli shalay eh, dagaallo xoogan ay ka dhaceen qeybo kamid ah tuulooyin iyo deegaano kamid a ah gobolka shabeellaha dhexe gudoomiyaha rundirgood muxidiin waa macalin muxidiin oo la hadlay k n ayaynu ka wareysanay wararkii ugu dambeeyey ee gobolka shabeellaha dhexe khasaaro weyna la gaarsiiyey waana layska caabiyey waana laga raacbiyey haddana waa lasii daba joogaa ciidamada kuraad jooga wiilaa naga geeriyooday runti qaaliya marka allah unaxariistaan leenahay wax hadda kaloo dhibaata colays uu sooma gaarin hadda ciidamada iyo shacabka intaba marka waana layska caabiyey waana la daba joogaa wax ay geysan karaan iyo wax ay degmada ay ay u dhimi karaanna ma jiraan wax gaadmaha u ahaa wax dagaala ma ahayn waana loo diyaarsanaa wax hadda eh, ka jaraan ma jiraan oo dhibaata waa wa waa la iska caadiyey ah, waana xasiloontahay tuulada ceelbacad maya khasaare iyagu ku gaaray eh, guuldarona ka raacday wax khasaaraho deegaanka kasoo gaara ma jiraan in wiilkaasaa ku dhintay allahu naxariistaan leenahay qaraabadiina sabarya imaan iyo qoyskii intaba marka waxaan xasiloon tahay hadda tuulada ceelbacad iyo guud ahaan degmada inta dhammaanba deegaanka ceelbacad wuxuu ka mid ahaa deegaaladii dhawaan laga saaray al-shabaab marka sidee ugu suurto gashay in degmadaasi ama deegaankaasi ay soo weeraraan maya waa u suurtageli kartaa ah, wax weerara ah, maaha in wax gaadmaa u ahay hareeraha degmada ay ku dambeeyaan her adigoodii waana laga sifaynaa haddana lagu raad joogaa waa wax qaraxya iyo gaadma iyo iyo hadda wax macnaa maahan waa codaysaga nagu hayaan nagama jiraan waana laga guulaystay dowladda soomaaliya aa ka guulaysatay haddana waa lagu raad joogaa horena loo faco doonaa hadduu alla yidhaahdo marka wax hadda ay nagu hayaan oo colaysa iyo waxay nagu hayi karaan male dowladda gacanta ku haysa degmada anaga joogno maamulka shacabka aad jooga ganacsigiyaa socday gaadma oo qaraxi lamid ahoo aan macno lahayn marka wax qiimaaho hadda meeshaas ay ka gaareen lama jiraan magaaladana waa xasiloonta ma garatay marka waana lasii daba jooga waa lasii daba joogi doonaa eh, howlgal balaaran oon ku xuseynayno iyaga ayaa waxa la shaqeeya oo amba tuulada kala shaqeeya ama tuulooyinka kaleba iyo xarunta degmadana waa dhammaantood waa waa kuraad joognaa oo maal eh, beriyo beri dambaba waa buufi doonaa hadduu alla yidhaah waxaa tahay guddoomiyaha eh, degmada riinurgood ee gobolka shabeellada dhexe dhawaan degmadaasi ciidamada dawladda ayaa gacanta ku dhigay tan iyo markii aad qabateen degmada maxaa idin suurto galay wax badanaanu suurtagalay eh, bulshada dib u soo laabatay culeyskiyaa ka degay amnigeeda la soo celiyey marka wax eh, aan macno ahayn waayo waxaa damaanta dhacay mana inayn sii dhicineen rajayn doonaa oo degmada gudaheera aysan kasii dhicin hadda waa la gudoomiye maxaad baaq oo diraysaa waxaan baaq oon dirayaa eh, dawladdan baaq u dirayaa eh, ilaahayna waxaan leenahay eh, garab ha ku siiyo dawladda marka dawladda madaxweynuhu uu sarreeyo u dira wuxuu yahay si deg dega gurmadka hadda ay soo dirtana waa ku mahadsan tahay waana na soo gaaray kuwa kaleoo jidka kusoo jarana waa la soconaa waa ognahay waxaasayna ka roorayaan waxay ogyihiin in eh, ay awooddii ay dawladdu saarantay ogyihiin waxay boobaan ay doonayaan mana helin marka dawladda baaqanudira wuxuu yahay inay soo degdegto inay deegaanada dib u nadiifiso waxyaabaha yaryaro oo sigsiga ah oo cayayaankaana ay ka buufto dowladda baaqaasan udira waana mahadsantaan leedahay waajibkeedina waa gudatay haddana waxa yaroo meesha u baahan in laga buufiyo inay ka buufisaan ugu baaqa gudoomiyaha ruunirgood macalin muxidiin ayuu ahaa oo markaa ka hadlayay arrimo ku aadan marka la eego dagaalo iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ciidamada dowladdu ka wadan qeybo kamid a ah gobolka shabeellaha dhexe xilli shalay lasoo wariyay in marka dagaal ay askar ciidamada dowladda ay khasaare kala duwan geystaba uu ka dhacay qeybo kamid a ah gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaanka eh, markan markana ah, waxaa laleeyahay tirada dadka ku dhintay dhulgariir ku dhuftay qeybo kamida turkiga iyo syria wali waxay sii kordhaysaa iyada oo welina ay socdaan dadaalada la doonaya in dadka lagu samato bixiyo soddon kun ayay gaartay ayaa laleeyahay tirada dadka ku dhintay dhulgariir xoogan oo dhowaan ku dhuftay qeybo kamida ah wadanka turkiga iyo qeybo a ah dalka syriya tirada dhimashaduna waxaa laleeyahay marba marka dambeysa waa ay sii kordheysaa turkiga waxaa la geliyay in tirada dhimashadu ay marayso kun mareyso ruux halka syriya dadka u geeriyooday ama ku geeriyoodana ay gaarayaan tiradoodu afar kun iyo shan boqol oo ruux waxaana muuqata in markaa weli ay sii socdaan lana sii diiwaangarinayo khasaare hor leh oo ka dharanaya dhulgariirka ku dhuftay qeybo kamida ah dalka turkiga iyo siiriya dhismayaal burburay ayaa markaa laga soo saaraya dadka qaar oo weli nool halka meydad horle lasoo saarayo oo marka la eego aysan u suuro gelin markaa in iyaga oo nool lasoo badbaadiyo ciidamada ama waaxda gurbadka turkigu waxa ay sheegeen inay wadaan dadaalo la doonayo in markaa wax looga qabto xaaladaha adag ee ka jira qeybo kamid a ah dalka turkiga oo ay waxyeeleeyeen dhulgariirkan ku dhuftay waddankaasi wariyaha al-jaziira uga soo waramaa dalka turkiga gaar ahaan antakia ninka lagu magacaabo bernard smith waxa uu soo warinayaa in xaaladu ay kasii dareyso caqabadaha ugu weyn ee la dareemayna ay tahay in goobaha qaar aan la tegi karin sidoo kalena ayba ka jiraan waxaa la yiraahdo marka la eego waxyaabo markaa aysan suuro geli karin in la arko oo dadku ay iftiin ahaan u arki karaan isbeddelka cimilada goobaha qaar ceeryaamo ayaa qariyey iyo sidoo kale dhulalka qaar oo baraf xoog leh markaa uu ka da-ayo arrimaha ayaa markaa ayaa laleeyahay waxay adkeeyeen dadaaladii gurmadka ee socon lahaa caqabadaha ugu weyn ee dowladdu dareemeyso waa in dadka laga saaro halka lana geeyo goobo markaa ay ku badqabi karaan caafimaad ahaan ay seexan karaan si walbabana jawigooda uu ku noqon karo mid ay dareemayaan caafimaad marka la eego nadiifnimada iyo in laga taxadiray xaaladooda balse weli caqabada ayaa jirta dadku waxay seexanayaan dhagxaantii iyo guryihii ka burburay agtooda mana dareemayaan hooy wanaagsan iyo caafimaad tani waxay u baahan tahay in la kordhiyo dadaalada wax looga qabanayo arrintan waxaan u baahannahay inaan dadkan wax ka qabanno dowladdu dadaal ayay wadaa weli ma aanan gaarin hadafkayagu si weliba waxaa naga go-an in marka inta karaankeena aynu isku dayno waxaynu isku dayi doonaa in dib loo bilaabo in la dhiso qeybo kamid ah xaafadaha ku dumay dhulgariirka si dadku u helaan hooy ay hoydaan ayna markaa u dareemaan in marka ay ka badbaadi karaan dhibaatada jirta shan iyo soddon jir ayaa laleeyahay waxaa laga soo badbaadiyey qeybo kamid a ah goobaha u dhulgariir ku dhuftay boqol saacadood kadib shan iyo soddon jir waxaa laleeyahay waxaa laga soo badbaadiyey dhismo ku yaala halka loo yaqaano hatay turki oo ku taala wadankaasi turkiga waa hatay oo ku taala wadanka turkiga kadib boqol saacadood oo kasoo wareegatay markii uu dhulgariirku ku dhuftay ninkan magaciisa waxaa lagu sheegay mustafa sarigol waxaa soo badbaadiyey kooxaha gurmadka waxaana la helay xili uu isagu markaa ku hoos jiray qeyb ahaan dhisma burburay balse isagu markaa uu bad qabay boqol sagaaliyo saacadood kadib ayaana lasoo badbaadiyay sida ay qoreyso warbaahinta al aljaziira barnaamijka waa la degeysanaysaan idaacadda kulmiin aad nagala socotaan dhegeystayaal weli barnaamij war dhegeysanaysaan idaacadda kulmi inaad nagala socotaan dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhigga warbaahinta bulshada kulanti waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka warbixinada iyo maqaalada lagu daawaco baraha bulshada ayaad ku dhageysataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sidoo kale hadalhayntii afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafa hadalhaya baraha ayaa xubinta qayb ka ah isla hadalhaynta ayaan ku hormareyna hadalhaynta haddii aan ku horeyna cabdirashiid oo magaalada laascaanood ee gobolka sool toddobaadadii aynu soo dhaafnay waxaa ka taagnaa dagaalo u dhexeeya ciidamada somalilan iyo sidoo kale dadka deegaanka dagaalada waxaay ka bilowdeen dilaal qorsheysnaa oo ciidamada somalilan ay u geysteen qaar ka mida waxgaradka iyo haldoorka magaalada laascaanood ee gobolka soolka oo keentay in shacabka ku dhaqan magaaladaas ay sameeyaan dibadbaxyo rabshada watay markii dambe ciidamada somalilan waxaay damceen inay xoog ku joojiyaan dadkaas laakiin way awoodi waayeen oo dagaaladu waxay noqdeen mid qaraar oo halka la isku farsaaro madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxa uu ku dhawaaqay xabad joojin bilaa shuruud ah xukuumadda war soo baxay waxaa lagu sheegay in xabadda la joojiyo oo dadku ay wada hadlaan garaadada reer laascaano ayaa iyana sheegay in xabad joojintu hadday daacad ka tahay somalilan dhankooda ay qaadanayaan dadka ayaa aada u hadal hayay hadalka xukuumadda somalilan iyo xaba joojinta ay ku dhawaaqeen ee ku aadan dagaalka ka socda magaalada laascaano iyo xarunta gobolka sool ha yeeshee cabdirashiidow ee xabajoojintii ay ku dhawaaqeen xukuumadda somalilan ma noqon mid dhaqan gasha oo magaaladii laascaano saakay mar dib waxa uga qarxay dagaal ciidamada iyo dadka deegaanka u dhexeeya waaya maryan oo macsan tahay hadalhaynta dhankii ciyaaraha hadiinu egnana waxaanu ku bilaabeynaa kooxda kubadda cagta arsenal oo sanadkan doonaysa ku guuleysiga horyaalka bermaliga ayaa kulan muhiim ah waxa ay barbadhac hal iyo hala ah waxay la gashay kooxda kubadda cagta brentford arsenal haddii ay ka badin lahaayeen rajadooda horyaalka league waxa waxauu ahaan lahaa mid aad iyo aad u fiican maadaama kooxda kubadda cagta arsenal sanadkan ay doonayaan guuleysiga horyaalka bermaliga haddaba goolka koowaad kooxda kubadda cagta arsenal ay ka dhaliyaan kooxda kubadda cagta brentford waxaa bilaabay ciyaaryahankii dhowaan ay kasoo qaateen kooxda kubadda cagta arsenal ciyaaryahaanka yaraada tarasaad sidoo kaleetana ciyaaryahanka yaraada tony oo ka tirsan kooxda kubadda cagta brentford ayaa dabcan isagana goolka barbaraha keenay arsenal in markaa eh, dabcan eh, barbadhac la gashay kooxda kubadda cagta brentford waxay ka dhigan in arsenal hadda labadii kun ugu dambeysay kulanka mid ah laga badiyey kulanka midna barbadhacay galeen hadda konton koo dhibcood ayay leeyihiin naadiga ah, kooxda kubadda cagta oo kaabiga ku heysa ayaa waxay leedahay afartan dhibcood dhanka kale haddiinu eegno kooxda kubadda cagta chelsea aynu ognahay in lacag waaliya ah, xilli ciyaareedkan la geliyey ayaa haddana waxa ay hal iyo hal la dhaaf kooxda kubadda cagta westham hadaleynta ugu badan waxay tahay chelsea ayaa weli xaalad xun ku jirtaa kadib barbarihii ay la galeen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo westenham ciyaaryahaanka layhahda joe falkis oo ay dhowaan si amaaha ah ay kaga soo qaateen kooxda kubadda cagta atletico ee di madrid ayaa gool koowaad bilaabay kadibna emerson oo ka tirsana kooxda kubadda cagta chelsea haddana ka tirsan kooxda kubadda cagta westham ayaa goolka barbaraha keenay marka chelsea weli xaaladeeda waa iska sida dhanka kaleetana haddii aanu eegnana kooxda kubadda cagta madrid ayaa aad aad loo hadalhaya xalay waxay ku guuleysteen koobkii calabwal kaabka waana kooxda ugu badan taariikh ku guuleystay iyadoona shan jeer ay ku guuleysatay kooxda kubadda cagta marengeyska ciyaaryahanada sida fenicia chia iyo weliba ninka fari falfardi ayaa min laba gool dhaliyey halka kariya bizama isagana hal gool ku toftay shan iyo saddex ayay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta al alhilaal ayaa markii ugu horeysay ciyaartay fiinaalka koobka kalabolkaabka laakiin xalay guuldaro xanuun badan ay kala kulmeen kooxda kubadda cagta real madrid oo xalay noqotay kooxda ugu wanaagsan adduunka dhan kaleeto waxaa aad iyo aad loo hadalhayaa b h e oo kale saddex iyo hal ayaa lagu garaacay monaco ayaa garaacday iyadana koox kubadda cagta b h g e, xidigaa sida kelin impabe iyo weliba ninka lionel misi ka dhaawacan yihiin toddobaadkanna james league waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta bayer munij dhan kaleetan hadeena kooxda kubadda cagta mancity caawa toddobada habeenimo qadar soddon daqiiqa ah waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta astafilla waa kulan xiiso badan weeyaan mancity toddobaadkan gudihiisa waxay samayn karaan in gebi ahaanba horyaalka ka qaadaan kooxda kubadda cagta arsenal waa haddii labada kulan soo socdo ay badiyaan weyaan dhanka kaleetan hadeenu egno kooxda kubada cagta manchester united shanta galabnimo waxay la ciyaari doontaa kooxda kubada cagta leeds united manchester xataa iyadana fursad ayay haystaan oo sanadkan horyaalka bermeliga meel fiican kaga gaari karayaan marka leeds united ayay la ciyaari doonaan kulankii ugu dambeeyeyna barbadhac labaiy labo ayay la dhaaf waayeen baalsha caawa kuwii tobanka habeennimo waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta falaryaal waa kulan xiise badan marka barcelona iyadana waxay doonayaan in sanadkan horyaalka laliigaha meel fiican ay ka gaaraan hadalhayntiina saaxiibada waa nigeynta horeysa ee xubinta hadii aan soo qabto nin taajir ahaa ayaa mar uu shaqada kasoo laabtay oo sii galaya gurigiisa waxauu la kulmay nin oda ahaa oo qabow badan uu ku hayay barafka dushiisa saarnaa ninkii taajirka ahaa ayaa odaygii ku yidhi qabowgan maxaad dhar diiramaad leh uga xiran weyday odaygii ayaa ku yidhi sidaa waan samayn lahaa laakiin ma heli karo hayeeshee adkaysi fiican aynu leeyahay qabowgan ninkii maalqabeenka ahaa ayaa yidhi waxyar isu gudaha ayaan kaaga soo bixinayaa dhar qabowga aad ka xirato laakiin wuu hilmaamay oo waxa uu ku mashquulay xaaskiisa iyo caruurtiisa subaxii markii uu soo toosay ayuu dub igu soo laabtay halkii uu fadhiyay odaygii waayeelka ahaa nasiib daro waxa uu dul yimid isagoo meyd ah waxa uu ka helay gacantiisa meydka warqad ku qorneyd ka hor inta aadan ballanqaadka ii sameyn waxaan lahaa awood aan isaga difaaco barafka dusheeda saarnaa laakiin awooddaas waxaa dhantaalay oo iga lumiyey hamiga iyo ballanqaadkii aad ii samaysay xigmadda sheekada ayaa waxa ay tahay ha samayn ballanqaad aadan fulin doonin maxamed xaaji fiido ayaana qormadan kasoo qaadanay waayaha maryan waa mahadsan tahay qormada ugu dambaysa dhankayga haddii aan eeg waxaa lagu bilaabay sidii tan sirta nolosha ma aha inaad samayso waxaad jeceshaha balse waa inaad jeceshaha waxaad qabanayso haddii aad caado ka dhigato inaad ka carooto wax kasta oo kulaalagelin waaya abidka nolosha ku xasilimaysta ayaa leeyahay hadii aad doonto kheyrka miijuu noqo laakiin sharka madaxa uu noqon leeyahay mar walba hadii aad walaalkaad ka caawiso inuu heer gaaro adina waad gaaraysa heerka ayaa lagu soo gabagabay qormadan inuu ka soo xogeyna qof baraha bulshada ku soo gala ismaaciil maxamed xubintiin waa naga intaa waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal idaacadda kulmin oad nagala socotaan dhegeystayaal waxaadna maqlayseen xubintii bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ahayd ee barnaamijka ogaal qaramada midoobana waxay ka deeraneysaa xaaladda dadkii markaa ku barakacay ama ay saameeyeen dhulgariirada ku dhuftay turkiga iyo syria waxay sheegtay in dad malaayiina ay markaa wajahayaan caqabada dhanka nolosha ah kadib markii ay burbureen qaarkood guryahoodii hantidoodii iyo waxyaabihii kale ay haysteen waxaana arrinta ay keentay in haatan ay wajahayaan walaac ku aadan sida markaa ay noqon karto xaaladda nololeed ee dadka maadaama qaarkood ay la daalaadhacayaan xaaladda nololeed oo aada u kala duwan hay-adaha qaramada midoobay waxay ugu baaqeen deeqbixiyaasha caalamiguhu in markaa ay ku dadaalaan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada jirta in gurmad loo sameeyo dadka ay saameeyeen dhulgariirada ku dhuftay syriya iyo turkiga iyo in markaa gargaar bani-aadanimo oo deg dega la gaarsiiyo hay-adaha qaramada midoobeyna ay markaa waqti badan iyo qarashba ku bixiyaan sidii loo gargaari lahaa dadka ay saameeyeen dhulgariirkan musiibada lagu tilmaamay ee ku dhuftay gobollo kamid a ah siiriya iyo turkiga iyadoo oo welina ay socdaan dadaalo gurmad ah oo ay sameynayaan kooxaha gurmadka ee labada dal iyo sidoo kale hay-ado caalamiya iyo dalalka saaxiibada la ah turkiga iyo siiriya oo iyana markaa siinaya taageero dhanka caawinta ay kaga baahayiin haddii ay noqoto mid maaliyadeed iyo mid farsamaba waxaana weli jira walaaca laga qabo in khasaaruhu intan ka badan karo iyadoo oo weli tirada dhimashaduna ay sii kordhayso warbixinada ugu dambeeyana ay muujinayaan in soddon kun oo ruux haatan la diiwaangeliy lagana yaabo weli in lasii helo khasaaro kale oo markaa dhimasho iyo mid kale oo markaa noqon kartaba burbur hanteedeed iyo hadii kaleba deegaamadii oo markaa burbur xoogan uu ku yimid xaafado dhan ayaa dumay dhismayaal muhiim ah ganacsiyo iyo goobo kale oo waxbarasho iyo kuwo caafimaadba hay-adaha qaramada midoobe waxay sheegeen inay dadaal ku bixin doonaan sidii xaaladdu ugu soo noqon lahayd mid caadi ah dadaalna loo gelin lahaa in la taageero lana caawiyo dadka ay saameeyeen dhulgariirkan ku dhuftay turkiga iyo syriya markan mareykanka waxaa laleeyahay diyaarad dagaal ay leeyihiin ayayana waxaa lagu soo riday qeybo kamid ah dalkaasi canada iyadoo marka ay ku jirtay dhoolatus military iyo sidoo kale howlo kale oo shaqooyin milataria ah. waxaa la soo riday ayaa laleeyahay galinkii dambe ee marnimada shalayta ahayd kadib markii ay si wadajira ah u sameynayeen howlgallo military iyo sidoo kale dhaqdhaaqay military ee ciidamada mareykanku gaar ahaan diyaaradaheeda dagaalka waxaana leeyahay lama garanilaa haatan cidda soo riday xilli ay jirtay walaaca laga qabo in markan dalalku ay isticmaali karaan diyaaradahoodu iyo inay u isticmaalaanba buufin sida shiinahoo kale inay ku raadiyaan xogo sirdoon taasi oo dalal badan oo dunida kamida ah walaac ku abuurtay tani markii dhowaan lagu arkay qeybo kamida ah dalka mareykanka waxaa loo yaqaano buufin ay isticmaalayeen sirdoonka shiinuhu balse la sheegay in mareykanku ay soo rideen ra-iisul wasaaraha dalka canada justin tradow oo ka hadlay arinta ku aadan diyaaradda lasoo riday waxa uu sheegay inay baaritaano sameyn doonaan sidoo kalena ay markaa dadaal gelin doonaan sidii xogta rasmiga loo heli lahaa waxaase la aaminsan yahay in dalal badan oo dunida ka mida ah markan ay walaac muujiyeen marka la eego sida dalalku u raadinayaan uguna xifaaltamayaan arrimaha siyaasadda milatariga iyo in qaarkoodba ay raadinayaan xoogo sirdoon iyagoo isticmaalaya aalado kala duwan oo casri ah teknolojiyadda dunida ayaa noqotay aaladaha ugu badan ee dalalka dunida markan u isticmaalayaan inay markaa ku dagaalamaan marka la eego sida shiinuhu uga faa'iideystay horumarka ay ku tillaabsatay teknolojiyadda casriga ah oo ay u isticmaalayaan inay ku heli karaanba in la isticmaalo agabyo kala duwan oo lagu raadiyo xogo sirdoon sidii dhacday dhowaanba mareykankuna uu ku eedeeyey in shiinuhu si ku talagala buufinkaasi uu ugu soo diray dalka mareykanka si uu u isticmaalo in marka lagu raadiyo xogo sirdoon wasaaradda gaashaandhigga ee kanada waxay sheegtay in markaa ay baari doonaan arrinta ku aadan waxaa keenay in diyaaradan lasoo rido balse waxay sheegeen in qorshayaashan ay daba socdaan kuwo lagu ilaalinayo amniga qaranka ee sidii wax looga qaban lahaa diyaarad nooceedu yahay u s f laba waxaa markaa lagu soo riday xadka iyaga ayay soo gashay waxaynu ku soo ridnay inagoo oo isticmaalaynaa gantaalka loo yaqaano i m nine x waxaana wada socotay dadaalo la doonaya in lagu ilaaliyo xogta qaranka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee canada madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa sheegay in milatariga mareykanku iyo kuwa canada ka wada shaqeyn doonaan si wada jir ah in markaa iska kaashadaan arrimaha horumarinta iskaashiga dhanka milatariga sidii ay waxa uga qaban lahaayeen dhinacyadu si markaa ay isaga kaashadaan waxa ka dhexeeya ee xuduud ahaana iyo arrimaha iskaashiga dhanka milatariga siyaasadda iyo sidoo kale dhaqaalaha waxayna arintan ay u muuqdaan kuwa isbahaysi ka yeelanaya xaaladaha soo kordhay ee ku aadan in reer galbeedku iyagu inta badan ay kala kulmayaan tartan iyo loolan milatari oo adag iyo mid siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba dalalka shiinaha iyo ruushka oo inta badan aan u janjeerin aada nooga soo horjeeda danaha iyo siyaasadaha isdiidan ee marka marka la eego xulafada reer galbeedku ku wajahayaan siyaasadaha caalamka barnaamijka waa la degeysanaysaan idaacadda kulmin oad nagala socotaan dhegeystayaal barnamijkan dhegeysanaysaan idaacadda kulmina nala socotaan dhegeystayaal markaan brazil haddaan eegno madaxweyne dalka brazil jair bolsonero waxa uu sheegay inuu dib ugu noqon doono in markaa uu qorsheynayo inuu dalka brazil gaaro kadib toddobaadyo ama muddo bil ah ku sugnaa dalka mareykanka mr bolsonero oo ayaa waxa uu isagu markaa ku sugnaa qeybo kamid ah wadankaasi mareykanka tani markii looga guuleystay xafiiska doorashadii looga adkaaday ee dalka brazil ka dhacday taa uu kaga adkaaday louis inacio lula da silva hogaamiyaha brazil oo koodii bishii januari loo dhaariyay inuu noqdo hogaanka cusub ee waddankaasi brazil waxaana xilligaa kadib wadanku uu galay xaalad qaralaasa ah bilihii ama bishii ugu horreysayba dibadbaxyo rabshado wata ayaa waddanka ka dhacay oo lagu weeraray qaarkood dhismayaashii dowladda waxaa lagu eedeeyey master j bolsonero in natiijada doorashada uusan aqbalin isaguna uu abaabulay dibadbaxyo rabshado wato ay taageerayaashiisu ka sameeyeen qeybo kamid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka brazil gaar ahaan magaalada caasimadda ee brazilia xilligaa kadib waxaa markaa jay bolsonero uu ka baxay wadankaasi brazil isagoo oo fiisa dalxiis oo lix bilooda ah qaatay inuu markaa ku joogo dalka mareykanka tani ma ahan guriga yaga waxaanu ognahay braziil waa dal wanaagsan waana dalka yaga waxaanu dooneynaa amaan qorsheeleena dib u noqdo dalkeyga ayuu u sheegay isaga oo muuqaal uu siiyey ama wareysi uu siiyey warbaahinta c n ee mareykanka kasoo muuqday waxaan doonayaa dib u noqdo dalka brazil tani waa mid muhiim ah mar waliba waxaa noo muhiimsan inayn dalka iyaga ku noolaano toddobaadyada soo socda ayaan qorsheyn inaan dib ugu noqdo ayuu ku noqoshada dalka brazil master jai bolsonero waxaa laleeyahay iyana waxay laftirkeeda keeni kartaa in markaa weli qalalaasaha brazil uu sii socon karo taageerayaashii jay bolsoneron ay markale bilaabi karaan inay dibadbaxyo rabshada wata bilaabaan kuwaasoo ay ku qaadacayaan ama ku diidan yihiin natiijadii kasoo baxday doorashadii looga adkaaday master jay bolsonero maxkamadda sare ee wadanka brazil ayaa horey waxay amartay in baaritaano lagu sameeyo jay bolsonero oo lagu eedeeyey in isagu marka uu ku dhug leeyahay dibadbaxyo iyo qalaaso ka dhacay dalkaasi brazil waxaana markaa weli socda baaritaanadii la doonayay in wax looga qabto laguna cadeeyo in master jai bolsonaro uu ku dhug leeyahay kicinta bulshada iska horkeenka xukuumadda iyo shacabka haddii uu ku lug yeeshana waxaa dhici karta in markaa maxkamadda sare ee dalkaasi brazil ay go-aan ka soo saari karto sidoo kalena laga yaabo inuu la kulmi karo go-aano adag haddii markaa ay ku cadaato waxyaabaha la baarayo markaana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay maanta waxaan dhihi lahaa shabaabow xumaantiiyo dulmiga sharaf ka doonooyin waxaan diintu qabin iyo sharciga abad ku doodooyin qur-aankii ilaah soo dejiyey kuwa maryeyooyin dariiqii rasuulkiiyo sunnaha kuma dadaalooyin dembi iyo dhib wanaag kuma ducaystooyin kolkii ay danuubba an galaan daraja sheegtooyin dad islaama goortay dilaan duhurkii faanooyin dumar iyo carruur iyo duqay wadar u dooxooyin dalka culummadiisiyo ducaadabin u qoolooyin wardalaba waxaa kaloo la yidhi rabbi haw darnaadee intii nebiyadii diiddey kuwa diinta leexinahayaa nooga sii daran waraniina wali kale arafaday dembilankii galyaa dhibaayi maana duugi maha daahire kaloo la yidhi diinta iyo dalkeennon difaahacan caniyo dadka soomaaliyeedow dagaal baa ina faaran dagaal baa ina faaran dadka soomaaliyeedow dagaal baa ina faaran war kalemaanay waxaa la yidhi dacwaday daldalayaan dibnaha siima dha khilaafsanaae eh. dufallaha ku bixiyee mudday nugu dabreeyeene eh. dulliinow adeegsada shabaab waxuu dariishiiye eh. dulmi kuwa dileen ruux muslima diinninkii wadae cidna daysa maayaan haddaan layska dabargoy warkalamaanee waxaa la yidhi haddii dusha sare qof aad tahay caqligana dugaaggiyo duurjoog wadaagtaan igu sawir haddayno ha ka daalin xumaho damiir laawe noqooo dabbaalnimo ku noolow war dembe dadka weli dembadadka welibaanka felana saasan la eri iddow ku saasana lahay dadaala wuu gaadhaa baa layidhi war ama dooda ama ha doodinina dani waa seetaa layidhi war siyaasadii dan joogtahay leedahay baa la yidhi saaxiib joogto ah ma leh war kale kalemaanay baryahan waxbaa qasnaa xaaladuhuna way iska kacsanaayeene xarbigii dagaalkiiyo markuu xooggii socon waayey xabad joojinsow dowladdii ma soo saarin wargaboosow dab nimaan ku joogsan dambastiisa kaman ahaa yidhi war waxaa kaloo la yidhi dab markaan ku joogsadaan damqadaa dad markuu iqaadaan ka durkaa ka iddaysaan dabagala warwar ma haysiina waxaa la daba orday waa shabaabkii soo weeraray saldhigyada ciidamada dawladda ee afmadow iyo sabiid iyo caanoo leh saraakiishii ciidamada jubbalandna waxay sheegeen in shabaabka weeraray afmadow oo gaadiid qaraxyaha ku bilaabay la jebiyey meydadkoodiina meesha la dhigay saraakiisha shabeellada hoosena waxay sheegeen in weerarkii saakad lagu qaaday sabiid iyo caanoo leh shabaabkii kabtay maaragtay ka raacday war kalamaanee meesha jimcihii dagaal dagaalku ka dhacay oo khawaariijta lagu jabiyey waa koonfurta gobolka mudug caad iyo camaaro dagaalkuna sida la sheega wuxuu ku bilowday meelo boholaaha goleen oo lagu duqeeyey kadibna markay rabeen inay ka baxaan ciidamada dawladda iridda u fadhiistay ayaa ku laaya meesha ka soo baxayeen wartaliyaha ciidanka lugta jenaraal biixi oo ka hadlay dagaalka mudug wuxuu yidhi boqol iyo toddobiyo toban qof baannu ka dilnay khawaariijta in kalena meel bay noogu go'doonsan tahay oo aanu ku hor joognaa war jenaraal biixi al-shabaab cadaawihii la baxay eeday laga siiye argagixisadii laga adkaa aanfada ahayde eeyihii cadaabtiiyo lallaa ururka shaydaane arxallaawayaashii la jebi beenta aaminaye amiirrada kuwii sheegtay iyo ugus hoggaankeeda kuway aabbayaashoo dileen baa ugaarhsada e ka aarsaday dadkay la jireen eheladoodiiye wuxuu male asxaan iyo wanaag lagu igraamaye markii shacab abaabulan heliyo ciidamo awood leh ari weergeliya waxay noqdeen irin fariirtaaye miyuu yidhi aryaamaha samidae cabdullana waxa uu yidhi adduunyadu waa howla badatayo how adoo dhaameeyay howl dhiibkeed dhankaaley kaaga soo dhacda adoo dhaameeyay howl dhiibkeed dhankaley kaaga soo dhacda warwarka wayga dhex gasheene maalmahanba xaaladda laascaanood waa tii qasnayd dagaaladuna waa tay ka socdeen dowladda somalilan xabad joojin bay ku dhawaaqday keligeeda garaadadiina way soo dhoweeyeen laakiin nasiib darrada jirtaa waxay tahay baa la leeyahay weli dagaalka waa socdaa guura uskuhuuro hogoogda asaloo ereena naw war madoyow ku qaaday waredhaay anugu waaban yaabay soomaalida afkuna maxabad joojin baa addinkuna maxabad rid baa war soomaalida afkeeda iyo adinkeedu mar horay iskhilaafeen wareedhahaya laba unugoo axad qura ku yaal isma oga miyaad nagu odhan rabtaan war waxaa kaloo la yidhi uur iyo afaan wada shaqayn ehelunaar baa leh war ummataada sheegaas afjoogi dhagaajo masdheegayan aryadhaha waxaa la yidhi balaayada sida loo bilaabo waa fududdahay laakiin sida loo joojiya adkaata maqli jiray balaayo dhega la qabtay leedahay daba la qabta ma leh warwarka wadiga waasheene dowladda somalilan waxay tihi saaka ciidamada saldhigyadooda lagu soo weeraray wargaraad jaamac garaad caliyo waxbajoojinta iyo dagaalka ka hadlay wuxuu yidhi somalilan haddii ay dhabka taha waxbajoojinta ay sheegayaan ciidamadooda magaalada ha ka fogeeyaan raaligelinna waa inaad ka bixisaan argagixisada aad nagu tilmaanteen aryaadaha idinkoo qaylo iyo qaxaanqax ku wareerin waxaa la yidhi qabyaalaada la qaatayo qaranima la quursa guursaha qabyaalada la qaatayo qarannima la guursaha warkalmaana waxaa la yidhi intii dunidu soo jirtay dilaa baa jiray dilaa kastana aakhirka waa la dilayy haho waa tii la yidhi nin wax dilay haddii aan la dilin ee la sii daayo dilaa dilaasara waa inuu noqdaasaa la dili waaye war waxaa kaloo la yidhi dilaayada dilaagooda haddii aannu dili weyno soo annagana dili maayo war dilaadil weeye khudbadii jimcahaas kadib culummo badanaa ka haday hadashay dilka iyo dirirta iyo dagaalka laascaanood shiikh shibil ka mid ahaana wuxuu yidhi taariikhda dhow haddaan fiirinno intii wax soo dishay ihaanaa ku wada dhacday kow itobiyaankii muqdisho dadka ku xasuuqay meeshay ku dambeeyeen waa aragteenoo iyagiyaa isxasuuqay kuwii soomaalilan hargaysa duqaynta ku baabaashana meeshay ku dambeeyeen waa ogeydeen hadda kuwa laascaanood duqaynayana meeshay ku dambeeyaan waa ogaa doontiin alshabaabkii muddo dhow oo haddeera dadka dhani u afduubna badnaayoo laga baqayana meeshau ku dambayn doono waa ogaa doontiin war sheekh mustafa la yidhaahdo burco ka hadlay oo dagaalka laascaanood khudbaddii jimcaha ku soo qaatay wuxuu yidhi maxay ku kala duwan yihiin dabaabaadka laascaanood duqaynaya iyo kii siddeetan iyo siddeeddii hargeysa iyo burco lagu duqaynayey warwar maaysaana madaxweyne xasan shiikhoo talyaaniga khudbad ka jeedsha wuxuu yidhi waa in loo midoobo ciribtirka argagixisada si loo xaqiijiyo duni nabdoon wuxuuna la kulmay madaxweynaha talyaaniga wasiirka gaashaandhig afrika iyo safiirka maraykanka ee heedaha qaramada midoobe u fadhiya rooma inta ugu badanna wuxuu kala hadlay sidii dowladda soomaaliya looga taageeri lahaa dagaalka shabaab hankoolo haddama waxay mare soomaali heshiis ah dunida heshiis la ah dagaalna kula jirta shabaab war shabaab duni ka mid maahana waxaa la yidhi carunkeenna dhiigga ah kuwii cabayey goornoolba ee caaradhuubtiyo warmaha naga casaynayay caruur iyo ciroolaba kuwii cunaha goynayay culimmada kuwii laynhayiyo caaqil iyo hooyo qofka carara mooye kuwii ruux afiyi waayey biyihii la cabayey kuwii ceeshi naga duugay canshuurteenna ah kuwii ku cayiloo naaxay waa taa cuqubaday galeen loo cimaamaday cirkaa looga soo degay dhulkana culuga soo duuliye ayagoo la cayrsanahayo cararayoo liita oo dhirtii cagaarkii dhulkii ciiddu qarin weydi oo layska wada caabiyoo lagu cibaadaystay ayuunbay calaacalahayaan celinna joogaane halganka carriga baahsan iyo ciidda ka istaagay guushu waa noo dhowdahay caadil idamkiise ha ka caajisina waa midnimo calansurkeedii wargooyin warka hore war soo dhaafiya ciidamada booliiska waxay magaalada muqdisho ku qabteen haweenay nin soo afduubatay oo in muddo aba gurigeeda ku haysatay hayay war maanigaa waalan masaacadan baa laga heesayaa hayehe see yeeshay he markabaan fidhiya magalkiya gaalo gadato fadaasay warna sii badanaa ninka naagan qori sidane afduubatay war wax badanaa raggu gabdha soo afduuban jiraane maxaad la qaylinaysiin war kalemaaney ragga dumarku ma afduuban jirin doorkan ka horoowe guri dalaq ma sii jirin intay duhurka haystaane waxa gabadha daare ku dhacayaa dadka u sheeg sheega warwarka waad iga dhex gasheene taliska booliiska gobolka banaadir waxay sheegeen in degmada howlwadaag laga soo qabtay haweenay magaceeda lagu sheegay faadumo maxamed oo degmada wadajir ka soo afduubatay mahad xasan oo boliisku sheegeen in dhimirka loogaga jiro aryaadhaha war ma haysiine sharciga hay-adda nisee golaha shacabku soo ansixiyeen waxaa la horgeeyey aqalka sare wasiiru dawlaha amniga xagaa oo ka hadlaayana wuxuu yidhi hay-adda nise qof ma xiri karto waaran maxkamadeed la'aantiis mana yeelan karto xabsiyo qarsoodi ah muga waxaan idinka codsahaynaa inaad sharcigan ansixisiin si loo dhaqan geliyo war adduunyada war kama oo soomaaliya keliyaad ku meeraysanaysaane siyaasadda geeska afrika mar kale cirka gelaysaa maalmo dhoweed madaxweynaha eritereya waa kii booqday kenya waana tay labada dowladood heshiiska kala saxeexdeen madaxweynaha eritereyana wuxuu mar kale oggolaaday inay dowladdiisu ku biirtay ururka igaad oo ay lix iyo toban sano dowladdiisu ka maqnayd waxaa kaluu noofo warki ku dhawaaqay inay dawladdiisu dib u soo cushanayso xubinnimadii urur goboleedka igaad oo ay lix iyo toban sanno dawladdiisu ka maqnayd aryaa caalamka adigaan war ka hayne dhulgariirka turki iyo suuriya ka dhacay dhimashadu waxay sii maraysaa labaatan iyo afar kun oo qof dadka dhaawacmayna siyeetan kunay sii cagacagayhaayaan inay ka sii badatana waa laga yaabaa madaxweynaha turkiga erdogaan oo saacado kor horbaahinta la hadlay wuxuu yidhi qadarta siday tahana u aqbalaynaa dadkii naga dhintay soo meeshan karno kuwa naga dhaawacmay waan dawaysanaynaa guryihii naga burburay waan dhisanaynaa qofkii hal guri lahayna laba guri baan siinaynaa war kalemaalay waxaa la yidhi shabaab iyo waxay taagan tahay maanta shacabkiiyo ciidankii iyo shaqaaluhuna waa kula shirkoobeene shab inaan nidhaahnaana waa shay duruuriyehe wax kaloo la sheegaaba waa sheeka baraley war kalemaanay ustaad xuseen sabriye wuxuu yidhi waxaad leedahay cadow badan oo guushaada dhibsado jabka qalbigaada ku farxo waxaa jira nacab aan farxadda kuu quurin oo jecel inaad murug iyo walbahar ku noolaato waxaa badan dad aad malaynaysa inay ku jecel yihiin balse caqabad ku ah horumarkaada oo qodxa u dhigaya tallaabo kasta aad horay u qaadi lahayd haddii lagu tusi lahaa waxaa ku jira qalbiyada dadka waxaad arki lahayd saaxiibo badan oo adiga kuu qosla balse xiqdi iyo xaasidnimo kuu haya oo jillaafo iyo hagardaamo kula damacsan horumarkaaduna dhibayo oo ka markii ay maqlaan inaad guul gaartay dadka kale iska dhaafe qaar ka mid ah heelkaada iyo asxaabtaada ayaan guul iyo horumar ku oggolayn adiga keliyana ma ahane ee soomaaliya oo dhan ayaa horumarka loo diidan yahay ee libaaxyada afrika ayaan noqon lahayn haddii uu caalamku hagaadaamada naga dayn lahaa haddii aad ka mid tahay dadka naxligaas iyo beentaas naftooda uga sheekeeya markii ay fashilmaan cuqdad nafsi ayaa ku haya ee allah ku caafiyo garaadkaada iyo damiirka codkaada ayay nagafi cayb ku tahay inaad iska dhaadhiciso in guushaadii horumarka lagu diidan yahay keligaana ma ahane dad badan ayaa cudurkaasi iyo kula qabo waana sababta ay fannaaniin badan ugu heeseen nacabku weligii ha daalo nacabku ha isdeldelo nacab diida samaheenna nacabka igu wiirsadow nacabka igu soo hirtow nacabka igu teedsan nacabkaygu ladi waa iyo nacabku darbiyada ha jiiro xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabo wahayd barnaamijka ogaal gudaan oo inaga intaa dhegeystayaal barnaamijka ogaal oad kala socoteen keren anigoo cabdicasiis sideed beerada barnaamijka ila socodsiinayey cabdirasaaq salaad isaaq ayaa farsameynaya intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doona nabadgelyo